raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal idilhantinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisa taariikhduna ku beegan tahay kooiyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sannadda qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan hadduu eebe idmo waxaa ka mid noqonaya isbadbax ballaaran oo maanta ka socda magaalada muqdisho xilli gebi ahaanba waddooyinka caasimadda ay xiran yihiin maamulka gobolka banaadir oo sheegay in la hormarinayo dhismaha biyo biyomareenka ayrboorka diyaaradaha aadan cadday sidoo kalena ay daaweynayaan biyaha si xal waaro loogu helo dhibaatooyinka xilli roobaadyada dibadda waxaad maqli doontaan ugu yaraan shan iyo toban qof oo ku dhintay rabshado iyo bililaqa ka dhacday new geniya iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo dalbaday in xutiyiinta ay joojiyaan weerarada maraakiibta baddacas qodobadaasi xubnihii joogtadaha ah ayaad maqli doontaan anigoo cabdulaahi bootan kaysa farsameynaya mar kale u diyaargarooba dhegeysigooga day. arankani beec ma aha badayduna eyb ma aha heystaas waxay daafur ahayd barnaamijka ogaan aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraashwar inadeer maxaad xaraashaysaa war wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaradaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berriya badba oo naga diyaar waad haga dhegeystayaal eh, waxaan ambaqaadaynaa qeybaha hore ee barnaamijka ogaal aynu ku bilownay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxaa maanta ka socda dibadbax weyn oo looga soo horjeeda damaca itoobiya ee biyaha soomaaliya kadib heshiiskii ay wadagaleen maamulka somalilan iyo dowladda itoobiya banaanbaxan oo qeyb ka ah ama ay ka qeybgalayaan kumanaan shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa haatan ka bilowday isgoyska kilomitr for ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale goobo kale ay kamid tahay daljirka dibadbaxayaasha ayaa ku qaylinaya ereyo ka dhan ah itoobiya oo ku kacday xadgudub ka dhan ah madax banaanida dhuleed ee soomaaliya sidoo kale waxaa xiray wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyada oo lasoo dhaabay ciidamo aada u fara badan oo ilaalinaya ammaanka goobaha waxbarashada iyo ganacsiga ayaa sidoo kale la xiray kadib markii hay amartay dowlada soomaaliya oo iyadu soo qabanqaabisay dibadbaxan waa kuwan qaar kamid ah shacabka isugu soo baxay qeybo kamida ah magaalada muqdisho oo iyagu la hadlay warbaahinta inaynu uga tagno itoobiyaan ama ardul xabash halkan waxaan doonayaa inaan fariin uga diro muuse biixi hadii aanu nahay dadka reer somalilan ama gobolada waqooyi waannu joognaa muqdisho xaggaanna waannu joognaa haddaad maanta aad abkii isirkii soomaalinimo aad noogu baddashay inaad orob noogu aftiriso oo aannu kaa dhegaysannay oo aad mar labaad haddana aad tidhi waxaan idinku aqoonsan doonaa dhulkiinnii baan idigu aqoonsan doonaa waxaan ku weyddiinayaa muuse aqoonsiga iyo isirnimada iyo maa horreeya dhulka iyo aqoonsiga iyo maa horreeya dadkan reer somalilan ilaahay baa aqoonsaday aqoonsi kale ay kaaga baahan yihiin haba yaraatee ma jirto ma waxaad ugu tala gashay sidii reer bunu israa'iil intaa aad qaaddo inaad bariga dhexa aad u geyso ilaa waxaannu aragnaa muuse waxaannu kugu naqaannay dadcun ee dadcun kugumaananaqu balse waxaan ballan kuugu qaaday haddii xabashi waddankayga aad ugu tala gashay inaad u xalaalayso aqsimu billaah anigaa calankaa ka taagi toona hargayso qofka ugu horreeyo ka taagaan noqon doonmuusow haddii ay siyaasiyiinta ama dadka reer somalilan ay kugu daawadeen waddanka burburkiisa iyo baabi'iisa annagaa lexlo kale annagaa doonayna waxaannu doonaynaa oo aannu ka dagaalami doonnaa oo aanu dhiigga iyaga u qubi doonaa inaana taaka ka mida badda soomaaliyeed aan etoobiyaan loo xalaalay waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa oo aan arkaa shacabka muqdisho oo cadceedda u taagan oo darayn muujinaya jacaylka ay waddankooda u qabaan waxaa maanta ii muuqata inay iiga jecel badan yihiin dhulkayga waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadku isma nabca siyaasi dana gaaralaha ah ummadda hor taagan baddeeda la doonaayo in baabalkhiyaamo lagu qaato haddaannu nahay shacabkii iyo salaadiintii iyo waxgaradkii iyo haweenkii ummadda soomaaliyeed waxaannu ka soo horjiidnaa waxa weeye etoobiya khiyaamaday waddo iyo waxa weeye boobkay waddo waannu cambaaraynaynaa dhulkayaga taake kama oggolin ciddii ku soo xadgudubta waannu la dagaalamaynaa waxa weeye etoobiya waa cadaga koowaad ee weeye soomaali waxweeye waa ogtiin boqol sannadood baddeennaasay doonayeen ilaa ingiriiskii markuu dalka haystay waxay yidhaaheen baddayadaa baddaanna sii ingiriisku wuxuu yidhi saambaa wax laygaga qoray axdii badda aydi siin kari maayo maanta oo uu haysto maanta uu haysto nin wax waxweeye shiliimaanta qiimeeya oo annagoo aannu doorannay aannu islahayn maamul goboleedkaasi ha gaadhsiiyo dowladnimo waxa weeye taasaa wuxuu siistay shilimaan iyo diyaaradaha inuu sheer ka galo taasina waxa weeye kuma raacsanin koonu ka soo hor jeednaa waannu cambaaraynaynaa laguma matelo bedda waxaan iibin karin waxa weeye muusaan iibin karin waxa weeye iimin kara labada kole madaxweyne xasan shiikh waxaan iibin karin madaxweyne margel waa dhul soomaaliyeed waa walaa bad iyo badka way wada leeyihiin waxaan u soo jeedinaynaa caalami duniya caalami duniya waxaan u soo jeedinaynaa in waxaweeye etoobiya oo aan u sheegnay dagaalkii sana shan intaas horaad haysay inay maanta waddo daandaasi dagaal dhulkayaga ku soo doonayso ku soo duulayso waxaan meesha caalamka u sheegaynaa midowbaynu sheegaynaa cidaad u sheegaynaa inaannu iska celinayno meel uga soo wada jeesanayno haddaannu nahay soomaali baddaasna iyo dal iyo dadna soomaaliya ma wada laha soomaali waa walaalo cidda kaste loogu sheekaynaayo cid gaaraba baddaa leh cid gaari ma lehe soomaaliya oo dhan baa leh waxaan leeyahay cid kastoo gudubta cid kastoo dhibaato ku soo doonata soomaali soomaali waa la garanayaa imanka may dhalan ilaa lixdankii ilaa boqollaal sane ay jirtay dhulkeed iyo dalkayga waanu difaacaynaa waannu dhimanaynaa ilaa annagoo salaadiintii dalka ah iyo waxgaradkii haddii etoobiya ay faraha nagala bixi weydo waxa weeye dirayskaannu u xidhanaynaa annagaa hoggaaminayna ciidamada ciidammada waxa weeye xoraynayna baddayada iyo barrigayaga waxaannu leennahay dadka gobollada waqooyi jooga waxa weeye dhulkiinna waa dhulkiinna iyo camuudiinna iyo baddiinna shilimaanka weyn horaa loo yidhi badda berbera goobma qaado gool laguma qaadi karo berbera maantana waxaan leeahay waxa weeye saylax goobma qaado waxa weeye bulxaa goobma qaado waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee gobollada waqooyiyo iyo gobollada dhexe jooga annagu waanu soo baxnay dareenkayagii baannu muujinnay waxa weeye awooddeedii baan muujinnay waa inaa soo baxdaan waxa weeye dareenkiinna muujisaan waxa weeye awooddiinna muujisaan waxaan ku soo gebagabeenayaa soomaali ha noolaato soomaali ha midowdo soomaali ha israacdo waa diidnay badan iliibiyo waa diidnay badan iliibiyo magacaygu waa malaaq ibraahim alcali waxaan ka mid ahay odayaasha dhaqanka soomaaliyeed waxaa isugu kaayo mid ah gabadha raasaasaan arigu ku raadiyo midda raaskamboyn arigu ku raadi laha jaaladoodaanna hayso mawsuud bihii haddii waxaan rabnaa haddii dhul la iibiyey lagu helayo kursi markaa ka hor etoobiya kursi lagaaga dhiibo horta soo barowey midda kale markii ciise la baabi'inayo ormada lagu aadiyey maxay aheetoo anfarta lagu aadiyo hubka lagu aruurinayo in loo soo socdo meeshaas annaga waan ogeyn ninkii wax ugu ogaa kaan wax ogaynna ma ogaan doono mawse bihii soomaaliya dadka kala gooyey baad ka mid tahay oo burburka sababay raggii iyaga ahaa iyagoo dhan way ka shallaayeen cabdulaahi ah, yuusuf maxamed afkiisaan ka hubaa haddaan moodayo sida tan dawladdaas lama diriiri lahaan jenaraal aydiid baan afkiisa ka hubaa dawladdayda ma burburin lahaan haddaan saan moodayo adii weli ma tawbakaynin waa kuu jeedna dhulka soomaaliya ha kaa badbaado dhulkuu soomaaliya ammaan ha kaa helo cimrigaagu wuu dhammaaday waad dhimanaysaa wixii aad arruurin lahaed xaarana waa haysataa bannaanka mar baan kuleenahay muuse biix cabdi adiga midda kale abiy axmed gobolkaad shalay ku qaadatay nobel b bares meeshii adigoo taagan baad hadda waxayd noqotay in lagaa celiyo shahaadadiiba hadda saa dambe soo dhow karaamo dare intaasaa kugu filan etoobiya oo qaboob oo nabad qabto ladan oo dhaqaalahaysataa u timid waa burburiso maanta etoobiya bakhtigaay onaysaa annaga nama soo gaadhsiin kartid waxaan ku leenahay abiy axmedow haddaad wax dhammaynaysa dadkaaga dadka aad dhammaynayso itoobiyaanka ah ayaa kuleel naga hayaa annaga nooma iman kartid annaga dawladda iyadoo afar sanna jirto lahdin afarkii etoobiya iyo soomaaliya waa isdirideen waad ogeyd gardarre idinka lahaa ilaahay wuxuu ka dhigay buu ka dhigay seben sabansabankii waad ogeed idinka adduunku u yeerto unaga cidna uma yeedhin haddana haddaan isdirirno saas bay noqonaysaa bilaayo ma rabno daris wanaag baan rabnaa nabad aan kala galno ummadda oo ladan oo isdhaxmaraysaa u timid iyadoo saasaa nabad kaga tag kollayha xukunka kuma daahi doonti socodkaagaan aragnaa fidnadaadu yayna soo gaarin badda iib ma aha dhulka iib ma aha hawada iib ma aha waxaan ku leenahay soomaali way diiday waxaas soomaali ha noolato soomaali ha iska soomaali ha midowdo kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka isugu yimid goobaha uu ka socdo in dibadbaxa looga soo horjeedo damaca etoobiya kaas oo ay ku doonayso qaybo ka mid ah biyaha soomaaliya weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka ogaal

dhismaha biyamareenka herboorka diyaaradaha ee dancadde isagoo oo sheegay in ay daaweynayeen biyaha agagaarka ay fadhiistaan si aanay markaasi khatar kale uga dhalanin si xal waara looga gaaro dhibaatooyinka xilli roobaadka markaasi ay biyaha isugu hayaan eeraboorka isagoo sheegay in markaa la dadejin doono in la hagaajiyo dhismaha wadooyinkaas sidoo kalena biyo mareenada laga taxadaro si biyaha fadhiisanaya aan iyagu u dhalinin xaalad kale oo halis ah waxaan maanta leenkuugu yeedhay waxay tahay sideen u maaraynaa biyaha isu soo taraayo oo xilli kastaba xilliga kale ka xoog badan dabaqyada magaalada ku yaallo suujadoodiina qaarkood lagu soo xiray ee ayagoo doorsoomay soo gelaayo garoonkii dhammaa ee diyaaradaha international elbor haddii ay sidaas ku sii socoto annaga maxaan u ekaanaynaa mas-uuliyiinta dadka ku shaqaysto cid kastoo damiir leh maxay noqonaysaa waad dareemi kartiin markaa dadhanoo garoonkoodii biyo ou dhex fadhiyo diyaaradahoodii markay duulaayaanna ay ka soo gelayso shabaakooyinka shimbiro ka soo gelayaan maxaa yeele meel hadday biyo yimaadaan baaluun waa ku kulmayaa cayayaankaa isugu imaanaayo waxaana sababaayo biyahaasaa sababaayo heer waxay gaartaa mararka qaarkood marka baabuurka uu maraayo uu firdhiyo urkooda xataa baabuurka qofka saaran uu dhibsanaayo qofka ku dhex shaqaynaaya ka war diyaaradda dadka fuuraayo saaran ka waran ajaanibta noo imaanaysa ka waran maxay u qaadanayaan nuuca annagu aannaha markaas waxaa laga akhrisa karayaa marka elaboorkaana laga akhrisanayaa waxa aan nahay ayaa laga akhrisanayaa saaad la wada socotiinba cidna uma maqna ceelna uma qodo inay tihaahdaan soomaalida mararka qaarkood cid aan sugayna ma jirto si aan isu cid walbaba meesha ay joogto ay u lahaadeen gabadha baadiyaha ku nool haddii neef uga dhaco ama duruuf yar ay la kulantay waxay u leedahay beesha caalamka soo gaarto waxaan rabnaa beesha caalamku waa soo gaarto waana muddayn ayna wadwadaye inaan annaga iswadi karnaan rabnaa oo aan contributionka aan ka geysanayno oo aan jeebkayna iyo magaaladayna iyo dadkayna iyo dalkayna inaan annaga isbarnaa nagala rabaa waxaa laga yaabaa marka hadda matalan isgool buluusidoo kale biyaha laga daldalo ama wartala barfaroo kale laga daldalo waxaa suuragala intaasoo kun oo doolar boqolaal kun oo doolar inay noqon jirta kaliya qaadista biyaha la qaaday uga mahad celinaynaa isxilqaanka oo aan sanadkaani ku caanamaalnay iyo gurmadka ay sameeyeen shirkadaha aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa taasna waxaa keentay iskaashi keen anna aan keeno waxaan rabnaa saad la socotiinbu hadday ka dhawaajinayay gudoomiye xasan jamcaale ilaa iyo shan iyo toban waddo ayaan magaalada hadda ka hirgelinnay qaarkoodna ay dhammaadeen qaarkoodna ay socdaan hal shilinoo dibadda nooga yimidana ma jiriyo waa dareemi kartiin marka dadkayna ayaan barnoo soo gaadhsiinay inay kontribuyushon ay bixiyaan ay waddada wax ku yeeshaan waxaan xasuustaa berigaan bilaabi jiray sixtiinkii dalkaa ku dhisa hal doolar waxaan malaynayaa gudoomiye eh, sharwaxiyo inay ragga inay joogeen jasiiraan isugu keena dad intaanoo kale ah markaasaanaan waddadan sooba ka baxdo guulixubay marto jirto oo danwadaagta tagta inaan dhisnaan rabnaa waxaa la waa meeqo kilomitir waa hal kilomitr iyo laba boqol lacagta ku baxaysa meeqo waaye waxaa la waa hal malyan iyo boqol iyo konton oo boqolkontonka warta ay ku baxayso waa la isfifiisho xal xaggee laga keenaa suuragalba maahane waxaan dhahay meeqo isguulaha ku taala wadajir iyo dharkeenley lixiyo toban iskuulaa la yidhi ardada dhigata calaa arday shan doolar marka laga qaado lixiyo tobankaasi iskuul ardada dhigatay halkii maleenba miiskan soo saarnaba waxay u baahan tahan dhahnay in laga jeshay u baahan tahan dhahna bes markii dambe waxaan ku qanciyay dadkii haddii aan carada iyo jayga iyo aan keenno malaa'igtaa cirka ka soo daadinaysa laamiga waan maaragtay malaa'igtaana noo fidinaysee marorta aan dhaqaaqno waan dhaqaaqnay sidii aan ku bilownay laamiga markau dhammaaday saddex boqoloo kunaa nagula lahaa dhowr bilood kadibna saddexda boqoloo kun waa dhiibnay taas waxay ku tusee isku ayay u baahan tahay waxaan rabnaa biyaha inaan uga maarayno isku tashi laboorka gudihiisa siaad la wada socotiinba bisines badanaa ka furan shirkado badan ayaa degan safaarada ayaa degan magaalada markaan joogno bannaankeeda idinka warmaysin waxay idhahdeen dhaqaalihii oo dhan ba allaboorku ku aruuree allaboorka canshuur maa ka qaadatiin marka canshuurtii laydima weydiiyo in laydinma ogaana maaha laakiin waxaa tijaabo ah haddii aad warkan ku filnaan weysiin canshuurtaa laydinka qaadaa idaana ku dhisaynaa haddii ilaah idhaahdo wasiiradda sax waaye annagoo cusub ayaan halkan isugu nimiday markaasaan isweydiinnay sidee loo maaray karaa biyaha hadda waxaa laga soo bilaaba warta xasan hilaac ayaa laga soo wadaa waxay soo maraysaa meeshaan oo hadda baarkinka ayay soo maraysaa biyuhay soo marayaan haddii halkan la keeno oo biyahaas halkan ay ku soo darsoomaan iyo kuwa hor markay isku darsoomaan elaboorka sidoo u ekaanayahaan isweydiinna elaboorka isaguna war kaloo noqon aan dhahno aan xal ka gaarna dhahno arrintaasi aan ka wada shaqayno wasiiradda way dadaashay dadaalkiina waa kan maanta halkan isugu kayna keenay waxaan rabnaa inaan iskaashanno cid walbana wixii lagu soo qoray inaan laga soo jelin iyadu ay keentaa laga rabaa marka waa ku mahadsan nimankii isuumaadkiina waan kaaga mahadcelinaynaa cudurdaarkana wasiiraddaan la qabaa mahadcelintana wasiiraddaan la qabaa laakiin waxaan rabnaa haddii ilaa yidhaahdo inay naga go'naato inaan xal u helayno biyaha garoonka qarqinaayo ilaan garoon kale nooma yaallo mid kalena ma qabnee ma isku waafaqsannahay inaan ka shaqaynayno warta biyah gacantaa la taago waa mahadsantiin insha allaahu waxaan rabnaa biyahaasi wasaqda ah inayba ayugu laftarkoodaba ay xal noqdaan rajaynaynaa shaqadaas waa loo dhaqaaqayaa annaga gobolka banaadir dadweynaha xaafadaha lacagaha laga aruurso dadka inta badan xaafaday degan yihiine kii daayo maxaa lagu siir degmadaa la geeyaa waana la xiraa marka dadka meeshaduu xuri lahay diyaarso laboorka saldhigiisa uusa kaa buuxsami waa mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaale oo sheegayey markaas sida loo hormarinayo dhismaha biyomareenka airboorka diyaaradaha ee aadan cadda weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal leh barnaamijka ogaal ayaad weli dhageysaneysaan markaana golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa meel mariyey qaraar lagu dalbanayo in xoutiyiinta yeman ay joojiyaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta ku sugan baddacas ayna sii daayaan hogaamiyihii galagis ee uu jabaan maamulayay la qabtay sanadkii hore kow iyo toban xubnood oo golaha ka tirsan ayaa arbacadii u codeeyey tallaabadan iyaga oo ugu baaqaya xootiyiinta xulafada la-ah iiraan in ay si dhaqso ah u joojiyaan dhammaan weerarada kuwaasoo caqabad ku ah ganacsiga caalamiga ah iyo xuquuqda iyo xorriyadda marinada iyo sidoo kale nabadda gobolka afar xubnood oo kale ah algeria jena mosambik iyo ruushia ayaa ka aamusay ma jiro markaasi waddan diiday sida xubnaha joogtada ah ee golaha shiinaha iyo ruushka waxa ay leeyihiin diidmada qayaxan laakiin waxaay doorteen in aysan isticmaalin fariinta dunida u dirtay xuutiyiinta maanta waxaay ahayd mid cad si deg deg ahna u jooji weeraradan linda thomas greenfield danjiraha mareykanka ee qaramada midoobey ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay caddeynta kadib mareykanka ayaa go-aanka ka garab galay jabaan qaraarkana goluhu waxa uu ku soo baxay mas-uuliyadda ka saaran in la hubiyo socodka xorta ah ee marinka sharciga ah ee badacas inuu sii socdo iyadoo aan la carqaladeyn thomas greenfield ayaa hadalkiisa markaas sidaasi raaciyey mareykanka ayaa sheegay in xuutiyiinta iiraan ay taageerto ay weerar ku qaadeen maraakiib ganacsi oo marayay badacas castan iyo markii ay taliyeen hogaamiyaha galax iyo shaqaale ah oo la socday novembar qaxootiyiinta ayaa ku andacoonaya in ay beegsanayaan maraakiibta xiriirka la leh israa'iil ama israa'el si ay uga soo horjeedaan ama uga soo horjeedsadaan dagaalka ka socda gaza balse qaar badan oo ka mid ah maraakiibtan ayaa wax xiriir ah la lahayn dalkaasi waxaana safaf badan bilaabay in ay gebi ahaanba ka fogaadaan goobtaasi qodobada muhiimka ah ee qaraarku waxa ay xuseen xaqa dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobe u leeyihiin si waafaqsan sharciga caalamiga ah in ay ka difaacaan maraakiibtooda weerarada oo ay ku jiraan kuwa wax u dhimaya xuquuqda iyo xoriyada duulista ama xoriyadaha duulista bixintaa waxa ay ka dhigan tahay in ay si cado u taageertay howlgalka barwaaqo sooranka ah oo ah ciidan howleed caalami ah oo hogaaminaya mareykanka oo ay ku jiraan boqortooyada ingiriiska norway kaasoo la asaasay bishii disembar si ay uga difaacaan maraakiibta ganacsi ee weerarada xootiyiinta norway waxay leedahay mid ka mid a ah maraakiibta ganacsi ee ugu waaweyn caalamka waxayna maraakiibteeda markaasi ay sheegtay inay beegsadaan xootiyiinta horaantii arbacadii militariga mareykanka ayaa sheegay in ay soo rideen kow gataal oo xootiyiinta ah hay-ad diyaarada aan duuliyaha lahayn kuwaas oo qeyb ka ahaa weerarada adag oo lagu qaaday marinada maraakiibta ee koonfurta badda cas u k oo kala shaqeysa mareykanka sidii loo fashilin lahaa weerarada xootiyiinta ayaa sheegtay in uu yahay kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca deegaanka ilaa iyo haatan mareykanka ayaa iiraan ku eedeeyay inay taageerto ama taageero muhiima ah ay siiso xootiyiinta oo ay ku jiraan gantaalada casriga ah iyo diyaaradaha aan duulyaha lahayn taas oo xadgudub ku ah qaarada golaha ama qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay maxamed cali al hoote oo ah madaxa guddiga sareehe kacaanka xoutiyiinta yemen ayaa meesha ka saaray qaraarka qaramada midoobay oo uu ku tilmaamay ciyaar siyaasadeed waxa uuna ku andacooday in mareykanka uu yahay kan ugu xadgudubka badan sharciga caalamiga marka la fiiriyo badacas ayaa isku xirta bariga dhexe iyo aasiya ilaa iyo yurub iyada oo sii marta kanaalka suweys iyo marinbadeedka baabilmandeb oo cidhiidhi ah ku dhowaad toban boqolkiiba dhammaan ganacsiga saliidda iyo alaabo kale oo lagu qiyaaso markaas hal trilyan ayaa marcidhiidhigan sanad walba markii la afduubto hogaamiyaha galaxis inkastoo ugu dambeyntii ay leedahay shirkada xiriir laleh ama ay leeyihiin shirkadahan ama ay yihiin shirkado xiriir laleh ee israel ugu dambeyna ugu yaraan shan iyo toban qof ayaa lagu dilay dalka baabuun new genia iyadoo oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi james murabe oo ka codsaday in la dejiyo kadib in la dejiyo xaaladda kadib markii boolisku ay markaa kiciyeen banaanbax ku aadan in mushaharka markaa aanay u helin sidii la rabay taasoo markaasi ay ka dhasheen dibadbaxayo bilaabay rabshaduhu ay daba socdaan bililaqo waayahay markaana waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhageysataan hadalhayntii u dambeysay lagu hadalhayay baraha bulshada iyo sidoo kale sheekooyinkii maqaalada lagu daabaco isla baraha bulshada wadajirna waxaa idinla socodsiinayaa ister maxamed nuur iyo anigoo ifraa axmed kaaki ee soo dhawaada saaxiibayaal waataa istre haddii aan ku bilowno dhanka iyo hadalhaynta magaalada muqdisho saaka waxaa ka socdaa banaanbixii ugu weynaa abid oo looga soo horjeedo eh, damaca itoobiya ee badda soomaaliya kadib heshiiskii ay wadagaleen maamulka somalilan iyo itoobiya banaanbaxan oo ay ka qayb galayaan istaray kumanaan shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa haatan ka bilowday dhammaan wadooyinka caasimadda dibadbaxayaasha ayaana ku qaylinaya erayo ka dhan ah itoobiya oo ku kacday xadgudub ka dhan ah madax banaanida dhuleedka soomaaliya sidoo kale istaray waxaa xiran wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyadoo oo lasoo dhoobay ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowlada soomaaliya horey muqdisho iyo gobolada waxaa ka dhacay banaanbax ee lagu diidan yahay heshiiskan ay maamul goboleedka somalilan iyo itoobiya ay gaareen soomaaliya ayaana si weyn uga carootay heshiiska muuse bixi cabdi iyo abi axmed ay gaareen dowladda soomaaliya ayaana kasoo saartay go-aan ay arintani ku diidan tahay oo ay leedahay soomaaliya ma aha in la farageliyo madax banaanideeda ifraaxey dhinaca kale xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya ayaa war kasoo saartay diyaarad u kareysneed iyo shaqaale saarnaa oo shalay u gacangalay kooxda al-shabaab kadib markii ay ku degtay deegaano ay maamulaan diyaaradda ayaa la sheegay inay ku degtay deegaan u dhow deegaanka xindheere oo ka tirsan gobolka galgaduud oo ay maamusho kooxda shabaab kadib markii ay cilad farsamo ku timid diyaaraddaasi diyaaradan ayaa ka kacday magaalada beledweyne waxaynu kusii jeeday deegaanka wisil ee gobolka mudug sida uu sheegay wasiirka amniga galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe oo ku sugan deegaanka wisil waa taa istray haddii aan halkaas ugu imaano dhanka iyo hadalhaynta markana qormooyinka haysa dhankeyga qof inuu shaqadaada kaaga fiican yahay waa laga yaabaa takhasuskaaga inuu kaaga fiican yahay waa laga yaabaa wax waliba in lagaaga fiican yahay waa laga yaabaa balse haddii uu alla ku siiyo jaanis ah inaad qur-aanka xifdido oo aad macnihiisa baro waxaad noqonaysaa qof dadka dhanka horeeya weligaa ha ka tanaasulin hamigaaga ah inaad qur-aanka xifdido duruuf walba ku jir da' walbana gaar naftaada ka dhaadhici in hadii ay xifdido qur-aanka ay dunidan ka bixi doonto ayada oo heshay darajo la gaari lahaa tii ugu sarraysay laakiin shahaadooyinka lacagaha gawaarida iyo guryahaba waxay ku hari doonaan godka afkiisa qormadani waxaa lagu soo gebagabeeyey hanka adduunyadii uusan ku sirin ee si hal saaco ka mid ah waqhtigaaga qur-aanka qormadayan waxaan kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gasha maymuuna sheekh odawa baataa ifraaxee qormada ugu dambeysay dhankeyga waxay leedahay kalsoonida iyo howlkarnimada waa dawada ugu fiican ee lagu dilo cudurka lagu magacaabo guuldarada dhibaatooyinka noloshaada uma yimaadaan si ay ku baabi'iyaan laakiin waxay u yimaadaan si aad u xaqiiqsato awooddaada qarsoon midabka madow mararka qaar dareen ahaan wuu xun yahay laakiin sabuurad walba ee madow waxay arday walba noloshiisa ka dhigtaa mid ifaysa fuulidda meel sare waxaad ka helaysaa adkaan hadday noqon lahayd meesha ugu sareysa ee buurta ama meesha ugu sareysa ee waxbarashadaada shaqadaada inta aad ku guda jirto doqonku wuu noqon karaa qof maskax badan haddii uu fahmo inuu yahay doqon laakiin qof waliba oo maskax badan wuxuu isku bedeli karaa doqon haddii isku maleeyo inuu maskax badan yahay qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabduljaliil guud ahaana waa naga xubintii bandhigga warbaahinta bulshada aad bay umahadsan yihiin ister ifraax oo inoo soo jeedinayay xubinta bandhiga warbaahinta bulshada markaana qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka ogaal ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waalyaala kalamaanay goodjaa caddaya laascaanood wixii naga raacay weedinkii ogaaye war ma soo rogaal celiseen warba wajananka somalilan ba etoobiya ku maqanyaha muxuu soo rogaal celiyaa waar warkaa naga dhex gelinaya imka laascaanood isku haya warba waxaan maqli jiray kasi waayo wax waa qabaal waana ka bataan war bashiirow gabagaa reer laascaano waa kaa aqo og dagaalkana sidaan xogta ku haya lagaagama dhowo gaariga tiknikada oo lagu diriray ragga isku qabtay u garowe iyo gaalkacyihii ka soo kala jeedaan hayaay war ma qaranka iyo hubkii somalilan bay buntland isku haysataa warba welgeed bay soomaali geelaya dagaalada ku dagaalami jidhay eh. hadda gooja hadda xaggee ku ogeyn warkalamaanay dagaalka laascaanood ka dhacay eh. ugu yaraan sideed ninaa ku dhimatayaa la yidhi tobaneeyena waa ku dhaawacmeen eh. gaari tignika ah laysku qabsadayaa la yidhi oo somalilan laga furtay waana gurmadkii laascaanood tagayaa la yidhi waxaa isku haya waan cuquubadaydii baa ku dhacday iskada warwaaqlow soomaalidii dishay waxba isma dhaamaane horaana loo yidhi laba habayse kala goostay midna cad macaan ma cunine hadda salaadiintii baa dhex gashay baa la yidhi arrinta xaaladuna waa qabowdoo magaaladu waa xasiloon tahay warnimayo hadda kahor waxaa la yidhi gabyaagii calidhuux aadanahay baa geel niman culimaa ka soo dhaxay kadibna culimmadiia ka daba timid oo waxay dhaheen warniyo annagu niman culimaahanahayo geelayna noocel aan kuu ducayne kadibna gabay dheer oo ugu quusgooyey uu tiriyey oo ku soo gebangabeeyey meeriska ah waxba haysjirrabin waan arkaa shiikh inaad tahay waana u diiday oo waa ka tageen waa dambena calidhuux oo xanuunsan oo tabar dhigay oo meelgeed jalbeebkiisa jiifa baa nin u yimid odayuhu wuxuuna yidhi caliyow sidee lagu hayaa calidhuuxna wuxuu ninkii ugu jawaabay waxaan u malaynayaa geelii aan culimad xukumada ka dhacay in layga raacay marka waaqla waa kale cuqubadeennibaa ka soo baxdaye masuugga culumaaleheeduu soo wadaahaw dhihi doonaa wax ku qaadan maysaan waxdaraha adduunkee weydiiya culimada warda idinku suugaya culimo maa kala saardhaanin aryaadhaha iyo tiin aabbahoo dagaalka ku dhintay inuu lahay walee dhici karto hadda xabad agoonu leedahaa jirta miyaadna leedihin war kalemaanay war ma haysiine soomaalidu intay isku mashquulsanayd oo waxaas hadda la wax lamida isku haysteenoo ku dhimanayeen ayaa dhul howlkoodii ore ma qabsatay xog laga ogaaday dagaalka khawaariijta ee galmudug ka socdana waxay sheegaysaa nimanka godadka ku jiroo jeexjeexa weli ka dagaalamaya inay oroma yihiin saddexdii bilood ee la soo dhaafayna waxaa la yidhi oromadii ugu badnayd ee shabaab ku biirta ayaa dalka soo gashay oo kuwa ugu badan ay ka soo galeen gobolka bakool qaar kalena galgaduud war soomaalidu intay sii tahriibaysa waa loo soo tahriibay war soomaalidu intay lahaayeen qurbanaga yurubnaga kanadanaga maraykannaga benefiyannaga ayaa waxaa ku socotay dhulkanaga badanaga cirkanaga meel walbannaga walaal olamada hargaysa joogta igawalee somalilantarka way ka badan tahay war hadda dhalasho ma siiseen waar taa yaana weydiiyeyba aryadhaha allahu naxariista gabay cabdulla raaga tiriye waxaa ka mid ahay maxaad sidii sacuudiga warqada ugu sameey wayda waa misree barcaabaa ah wuxuu yidhi muusow olama keentaya badda siisaya iska daysaya war gabar joogta magaalada hargeyso fariin u dirtay madaxweyne muuse biixi waxay tidhi madaxweyne waad u jeedaa shacabkii somalilan iyo soomaali meel kastoo ay joogto carada ay ka qaadeen heshiiskaad etoobiya la gashay ee waxaan kugula talinayaa inaad tidha waa ii sixireen intii aan la joogayoo waa dawaqmay wax aan saxiixay iyo wax aan qorayna kalama ogeyn hadda markaan soo laabtay aan isqur-aan saaray waxaana ii soo baxday inaan qaldanaayoo laymaan dooriyey heshiiska la sheegaya aan saxiixayna waxaanba ka ogaaday soomaali soomaalida caradooda ee aniga waxaan saxiixay ee waxaan ogaay ma jirto soomaaliduna raalli ha ka ahaato warbow muuse masaacadaanu waalay taagi oo nala taagay qaadahaya war waxaa la yidhi rawaahu fulaan ibnu fulaan yajuusu fi ru'asaa yajhal wayansaa wayaclam wa rubbamaa yajbun oo hmm. micnaheedu yahay madaxda waxaa u bannaan inay ogaadaan inay asiibaan inay agmaraan oo hilmaamaan inay cabsadaanna waa dhici kartaa mararka qaar nawaan kaftan baa u leedihi yihiine niman calamadii kiristaanka wata madaxweyne muuse bixi markay u ducaynayeen ee aamiin laga daba lahaa meesha inaani fayoobi ka jirinoo dadka la sarcaadiye waan dareemayey ducada nimanka marka xasuusta waxay ku soo dhacdaa laftanagaa badinagaa cirkinagaa iyo dhulkinagaa warkalamaane waxaa la yidhi eh. baaqi adhiis laga maqliyo ba'a ka soo yeedhay eh. barbar kale haddii loo fasiro beenta odayaasha eh. bilow fiican weeyiyo go'aan baahi loo qabeeye bahbah iyo haddaan kale ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadki dhaqankii waa baraarugaya ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka laga doonayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiyo siday ula dhaqmeen biixi lala yaabiye birigiyo baddeennaan abiibila ku taamaayey inuu bililiqaystayo hadduu boob ku rabo saylac booto orama weeyee fudayd lagu binayn maahe cadow boqonta kaagoy raboo bele u soo taagan bamba culus haddaad weyde iyo baaba iyo kaare bakoorado in layskaga celshaa waa bannaan tahaye dadkayguu birmadayaan dhegxumud buugga noogel garaba loogu digayo waa tii la yidhi eh. beerfiican lama baabashe ha eh. loogu baaqo bowdlameer eh. beerfiican lama baabashe ha loogu baaqo bowdlameer war cabdulo jiritaanka qarankeenna iyo jiilka nabaddiisa amxaarkaa wax jeeqaaqayaan mari jawaabtiie jiri iyo hadduu saydac raba waa jahaad culuse kurka inan jaraaba u qoran iyo jeedalkaan baray war bashiiro dadka maxaasiree daniba weli kama hadleen warba waanaa matalahaya waan walla weynay dhulka iyo badteeda maxaa idinka idinka galay maryaadhaha samiga cabdullana waxauu yidhi how yandaadka caadaw loo duulayn dalkana la dhigin daaleel yandadka caadaw loo duulayn dalkana la dhigin daaleel warkalamaanay soomaalidu waa qabaarmooge waxaa la yidhi gobolka geeska afrika qowmiyadaha ugu badan ee ku nool waxaa ugu caansan uguna badan soomaalida oromada xabashida canfarta tigreega iyo sawaaxiliga waxaa la yidhi orommadu waa kala diin waana kala dhaqan xabashidu waa kala diin waase isku dhaqan tigreegu waa kala diin waana isku dhaqan sabaaxiligu waa kala diin waana kala dhaqan soomaalidu waa isku diin waana isku dhaqan su-aashuse waxay tahay taariikhda lama arkin tigree oo diin ku kala duwan oo dhexdooda beelbeel isu dilaya oo kuraas isku haysta ama dhuldaaqsimeed ama ceelbii laga cabo weligeed lama arkin oramada diinta iyo dhaqanka ku kala duwan oo ayaduna waxaas wax lamida ah isku haysata weligeed lama arkin sabaaxili diin iyo dhaqan ku kala duwan oo waxaasay wax u dhow ku diriraya weligeed lama arkin amxaaro ama xabasho dhexdooda dagaalaysa balse soomaalidu oo isku dhaqan isku diin iyo isku afba ah weligeed jufojufo iyo beelbeelay isu haysataa taasuna waxay caddaynaysaa qoomiyadahaas kaloo dhan inay ka liidato marka su-aasha laisweydiinayaa waxay tahay sidee soomaalidu qoomiyadaha gees afrika la degan shartooda uga badbaadi karta iyadoo noocaas u dhaqmaysa warbow soomaalidu waa dad dagaalamaoo dhiig kululo hadda xiniyaashida haya adiga qoomiyada hadhanood sheegaysa waxaa laga waaye qoomiyad isu sheegta dareeda hadday ku waartiya haddii silic iyo dhibgaaro damaanteer iyo xumaanteer inay iya isleeyihiin oo cabdulla waxaa layidhi soomaalidu waa qoomiyadda keliya adduunka ku nool ee iska dhaadhicisay aaminsan hadday isdisho hadday dhexdeeda isdagaasho hadday kala qaybsanaanto hadday qabiilqabiil isu layso inay weli mid yihiin dareeda hadday ku warto haddii silciya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale miyaan hadda lagu lahayn warabaaninhageellama wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan waar haddaba waxaana leedihiin soomaalidu waa suntiga hargaha wana wa ka gona miyaadan odhan war allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan miyaan hadda la dhayn war madaxweyne ku-xigeenka puntland ee la doortay wuxuu yidhi waar somalilan baan aqoonsaday miyuu yidhi ma faysal cali waraabuu u jawaabay wa wax dibadda looma dhawaan karo miyuu yidhi warwarkaa naga dhex gelin waa falantiin wuxuu yidhi ss qaatuma buntland ay ka mid tahay go'aanka isimadana inaan xaliyaa lii doortay haddaba uu firdhiya arrintaa ma la socdaa wayhe ku daaye wadadeed maraysa waan maqli jiray war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegey wasaaradda gaashaandhiga taliyii xooga dalka iyo saraakiishii sarsarena wuu la kulmay wuxuuna amray baa layidhi dagaalka shabaabka in la labanlaabo laakiin waxaan la yaabanahay warbaahinta dowladdo dhan qarannu ciwaan ka dhigteen madaxweynaha oo booqday wasaaradda gaashaandhigga marka waxaan is idhi waaba la jabayo wasaaraddii gaashaandhigga miyaa xanuunsato isbitaal taal waar seelax maxay ka dhaheen war anigan adigaan kula yaabanahay dalkan oromada ku soo duushay ee cadowga laga difaacayo ee madaxweynihii taliyaasha u tegey miyaad ku mashquulsan tahay hal erayoo warbaahinta dowladda ka qaldamay war cabdikuusow ciyaarxamar baato wax lagaa weydiin mahayo af soomaaliya waxa la booqdahay hadda waa dadka xanuunsan war warkii haweenee warka subaxii dhegaysto aryaadhaha war ma haysiin bilaash u diidaysiina soomaalidu waa bugtaho waa xanuunsan tahay meel kastoy joogtana in lagu soo booqdo anigu waa ku tali lahay sababtoo ah baarlamaankii matalaaya beri gashow gudoonku waxay leeyihiin kooramkii waa buuxsami waaye buga xildhibaanadiiba hadday jiran yihiin saa inta kale u fayaabaa haysaa warbow xildhibaanadu suulka ma saaranin miyaa war weligood kuwaan iman ayaa mushaar qaata oo haddayba saas yihiin maalinta mushaarka loo kordhinaya maxay u soo wada xaadiraan waar maana sharci qabta lahayn aryaa iyo kaaba sharci dejina war xeer hoosaadkooda ma qabto xitaa miya looma dhammaa ku filan war horta guddoonka baarlamaanka maalin kasta waa ku hanjabee oo xildhibaankii soo xaadir wey tilaaba laga qaadaa dhehee ma ay fuliyaan hadday run sheegayaan war xasaanad bay leeyihiin in adeero kuwaasna xasaasiyadaanba ku nacay war dastuurku intuu qodob iyo xaraf iyo faqro iyo cutub joogow rooyahaye mar haddii xeer hoosaadka layskula dhaadhaco hawshiisu waa dhammaanta lamana kala baxo warbow nimankuwaa sharcidejina waxaan maqli jiray haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu diriyaa bashiir waxaan maqli haddii dawa bukooto maxaa lagu dabiibaa warana waxaan maqli jiray haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday waa su'aal daaweynoo madaaxadaalinaysi warkalamaanay war haysiine xarunta dhaqanka abwaan faarax shuuriye waxaa lagu qabtay barnaamijka ayaanka abwaanka oo looga hadlay jiinka webiyada iyo werinta suugaanta waxaana martida ahaayo ka qayb galay laashin axmedday cabdi gaashaan doctores aamine shariif xasan iyo brofesor maxamed cumar dalxa brofesor dalxana wuxuu yidhi jiinka webiyada suugaanta waa ku badnay duuligeedba ereya badanuu soo qaatayna aniga waxaan ka xasuustaa oon ka aqaan budaqabe iyo biyoqabe waa isu baahan yihiin warabwaan bashiir maxamed xorsi meesha uu ka yimid jiin iyo webi ma lehe maxaa u keenay war dhimaal dhaqan oo buuxinaya war ma webiga haddana nagula qabsaday mawa suugaanta jiinka webiga maymuun biyo miyaa laga badiyaa axmedday cabdi gaashaan miyaa lagu gaadhaa dhibdahdeenoqoyeelimaayenaarwaaye meeshii naxariis lahaynaydiiq maxaasiri doora aad tiri aryaanaha anigu waxaan dhihi lahay nin yiri naabaad yeelima yadmoogiye mooxow yaaqan nin yiri naabaad yeelima yadmoogiye mooxow yaaqan war cabdulana waxaan maqli jiri yaxaasma yeere weyska yaal wuxuu yimaadna waayeeda kalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii ogaal gudahaana barnaamijka waa intaas anigoo bootaan aad la socodsiinayay kaysaa farsamaynayay nabadgelyo